isiya sharafci heeda hohoyanay hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel weliba aad joogtaan iyo si walbaad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikh waxay ku aseysan tahay koob iyo labaatanka bisha disembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo fartay hay-adaheeda inay baaraan dembiyo dagaal oo la aaminsan yahay in israel ay ka geysatay gaza iyo sidoo kale daanta galbeed waad maqli doontaan waxaan kala soo qaadan doonaa weerarada sii kordhaya ee bakistan qeybo ka mid a ah xadka ay la wadaagta afghanistan oo ay aada ugu soo kordheen warbixin iyana laga qoray ayaan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan dagaalyahanada ururka xamaas oo shuruud ku xiray inay aqbalaan xabajoojin toddobaada oo israel soo jeedisay iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan social mediaha aaladda la isticmaalo ama baraha bulshada ee twitterka oo qaybo ka mid a ah dalalka caalamku ay sheegeen inuu culeys ka jiro saacadihii u dambeeyey iyana waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwa noogu kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyenen lacagtii ama sidaydu ahaaduu saca igu fidhi lama seednaayo ama saydhi wacagtii ama sidaydu ahaad abmasaqayban siday tahayn la sabaalaynayaaye hadduu samir wax tarila ama uusan noqnaa hadduu samir wax tarila ama uusan noqnaa mudaalkaaduu sugay aduu sacaa igu xidhin abatirnayu wadin aaaa dhegeystatii sabaalo ayaad maqlayseen waxaa ku muuqeynaya fanaaniinta axmed gacito yuusuf iyo sidoo kale aamin cabdulaahi xilse eeradeystan waxaa iskale abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sanguub waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k nn kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn salaada janaasada ayaa lagula tukaday garoonka diyaaradaha aadan aadancadda ee muqdisho aaska marxuum wasiir khadiijo maxamed diiriye wasiirkii haweenka xuquuqda iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda soomaaliya waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi bare xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaanada golaha shacabka iyo xubnaha golaha aqalka sare golayaasha kala duwan ee dowladda maamulka gobolka banaadir bulshada qeybaheeda kala duwan dhalinyarada iyo dad badan oo markaa kasoo qeyb galayba janaasada lagula tukaday garoonka diyaaradaha aden cade meydka marxuum khadiijo maxamed diiriye wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya allaha u raxmade waxaa warbaahinta la hadlay xubno kala duwan oo kamid ah xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada golaha shacabka iyo dadkii kasoo qeyb galay janaasada ee lagula tukanayay garoonka diyaaradaha marxuum wasiir khadiijo maxamed iiriye allaha u raxmadee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalifiqi waa kan oo ka hadlaya intii uu ka garanayay allah u raxmadee khadiijo maxamed iiriye wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya oo geeriyootay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu ma actaa wa kulla shayin cindahu biajalin musama nafta ilaahay ayaa bixiyey isagaana qaada waxaan runtii rabaa ummadda soomaaliyeed golaha wasiirada kolliig ayaan ku ahayn khadiijo xildhibaanna waan sa noqonnay marka runtii ummadda soomaaliyeed guud ahaan qof weyn baa ka baxay waxaana runtii ka tacsiyeynaynaa ehelkeeda qaraabadeeda dowladda soomaaliya iyo dhammaan saaxiibadii kaleo ay lahayd dhammaantood tacsi baan u wada gudbinaynaa ilaahay ha u naxariisto khadiija runtii qof rugcadaa ayay ahayd siyaasadeed saddexi labaatankii sano ee lasoo dhaafay siyaasadda dadka kooban ee ku haray maaragtay soo bilaabay xilligii carta ilaa hadda ku jiray ahayd waxaa weeye waxqabad iyo firfircooni iyo kaliya adayg iyo waxay lahayd maaragtay jur'a ah, dhiiranaan siyaasadeed bay lahayd marka runtii qofkaas waxaa weeye qof qiimo badan le bay ahayd qofka laga maarmi waayey golo wasiira kasta ku jirtay xildhibaan kasta ku jirtay sidaas maaragtay iyadoo weliba kalaaratiga iyo siyaasaddeedu ay cadcad yihiin marka runtii waxaan leenahay qof weyn baa ummadda soomaaliyeed ka baxay dowladda soomaaliya qof weyn baa ka baxay golaha wasiirada qof weyn baa ka baxay baarlamaanka soomaaliya qof weyn baa ka baxay ehelkii iyo qaraabadii qadiijo ka dhalatay qof weyn baa ka baxay marka runtii qofka sidaasna ugu wada weyn ayaan maanta u joognaa annagu waa saraacnay galabtii dhaweyto laba galbood ka baan diyaarad halkaan iskala baxnay iyadoo xanuunsan runtii dee waan u ducaynaynay waan garab taagnayn isbitaalkaan ugu tegayna intay xanuunsanayd ilaa naftu ay ka baxayso waan dul joognay ninkastoo shir aan u tagnay haddana waxaa weeye iyada ayaan uga mashquulnay khadiija horta aniga qeexideeda waxaa weeye waxay ahayd qof wax walba oo golaha wasiirada ka dhaca dukumenti ahayd buug weyn ayay lahayd qof wasiira oo buuggaasoo kale watayna ma jirin maahan in golaha wasiiradu hadda ay ku jirto kuwii hore ay ku jirtay maalin shir dhacay oo aysan nowdgarayn wixii meeshaas gudaheeda ka dhacay ma jirto qof walba hadalku ku hadlo iyo nowdka markii loo baahdana ah, iyadaa marjic ahayd marka runtii waxay kaloo ahayd bunjuwalitiga kursiga raisal wasaaraha ku-xiga ayay fariinsan jirto meel gaara ah ayay lahayd waxaa weeye ra'yi khibrad iyo dowladnimo marka la yidhaahdo qofka la weydiiyay ahayd sidee arrintan loo dhaqi jiray ama sidee ahaan jirtay qofka la weydiiyey ahaan jirtay marka waxay ahayd buug qaamuusa ah oo laga fiiriyo siyaasadda oo laga fiiriyo arrimaha waaweyn oo laga hadlayo oo dib u celisa mar walbaba wixii jiri jiray marka arin la keeno arrintan hadda kahor saasaa laga yidhi ama xeerkaasa ka yaalay ama waxaasaa ka yaalay referensigaas weyn bay runtii u ahayd waa dee qof qaamuuskaasaa naga tegay maanta runtii runtii wayna taabatay xilli adag bayna taabatay khadiija waxaa weeye hurmuud bay u ahayd halganka hadda socda oo looga soo horjeeda khawaarijta dumarka soomaaliyeed oo dhan iyo haweenkii kulli way kicisay qayb bay ka ahayd waxaa weeye ciidanka raashinkiisa ay diraysay annaga wayna taabatay tiir weyn oo cid bedeli karta aanan garanayn inay jirto ayaa runtii baxay waxaana leenahay allahuma laa taxrimna ajraha walaa taftinna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu ahaa oo ka hadleeyey waxa uu ka garanayay allaha u raxmadee marxuum khadiijo maxamed dhiiriye wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya oo askharan loogu sameeyey magaalada muqdisho dhinaca kale gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo dastuurka golaha shacabka xildhibaan xaaji cali ayaa dhankiisa ka tacsiyeeyey geerida ku timid allaha u raxmadee khadiijo maxamed iiriye wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya isagoo sidoo kale ka hadlay waxii uu markaa eh, ka yaqaanay iyo wada shaqayntiisa soo dhex martay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu ma actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama allah u naxariisto wasiir khadiija allah u naxariisto simir iyo imaan saadiqa allah inaga siiyo runtii waxay ahayd qof shaqo badan oo dadaal badan oo soo jeed badan oo jacayl runtii shaqadaa marka ay gacanta ku hayso inay dhammaystirto intii anigu aan runtii ka aqaanay way yarayd laakiin laba goor meelaha ama laba safaroon la galay runtii waxaan arkay inay tahay qof aad iyo aad u shaqo badan oo aad u daacada oo shaqada ay markaa gacanta ku hayso habeeniyo maalin midna aan ka seexanaynin ilaa ay gebagabayso oo si sharafle ku gebagabayso eh, muddo dheer bay soo shaqaysay oo dee qarankan wax ku darsatay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa oanu ka baryaynaa inuu camalkeedii wanaagsanaa haleeshiiyo eh, sidaa dee ad arkaysaane loogu taagan yahay eh, ummaddu deliya dabadba loogu kacay ay muujinaysay culayskeeda iyo waxqabadkeedu qof walba dee waa calaamad qofka ku suntan oo qofka la socota weeyaan calaamaddiisu marka la waayo ayaana la gartaa oo qofku shaqadu hayey markuu meesha ka baxo ayaa la gartaa oo la tabaa marka aad iyo aad baannu runtii eh, uga tiiraanyoonnay geeridaa ku timi geeriduna waa xaq oo dee halkaasaynuu soconnaa waa la kala horraynaya daacidna ma hadhayso kullu man calayhaa faan baa ilaha yidhi wa tacaala waxa adduunka guudkiisa er dhammaan wuu dhimanayaa eh, ilaahay umbaa hadhaya subxaanahu jalla wacalaa madhinta waa ilaahay eh, maalinba sida qof loo sabootiyayo ama lagu sabootiyaya maalinta dambe hadda aas qaran baad loo sameeyey laakiin in badan bay aas qaran ka shaqaysay in badan bay asqaran qaabisay in badan bay wakhtigeeda asqaran gelisay haddana maanta daaskeeda qaran baa la joogaa adduunyaduna waa sidaa ilaahay subxaana wa tacaala qabriga ha u waasiciyo samir yeman saadiqan allah inaga si xildhibaan xaaji cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa oo isaguna markaa ka tacsiyey geerida ku timid allaha u raxmadee khadiijo maxamed yeeriye wasiirkii haweenka xukuumadda soomaaliya oo asqaran lagu sameeyey magaalada muqdisho markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan qayb kale oo kamid ah barnaamijyo taxanaha oo inoo socday ahna barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno dhacdooyinkii iyo isbedeladii ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee waana qeybtii saddexaad waxaa la diyaara wariyaasheena axmed irir nuur iyo cabdinaasir maxamed maxamuud kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaan waxaad kusoo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamij gaara ah aan uga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan si dhammaanaya ee ka dhaca dalka wadadir barnaamijka waxaa halkaan kulu socodsiin doona axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud waxaynu ku bilownaya labadii abriil kooxda al-shabaab ayaa waxay dab qabadsiisay guryo dad shacaba ay ku lahaayeen deegaanka huldooyaa leh oo dhaca koonfurta gobolka mudug dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay xilli habeennimo ah inay dab qabadsiiyeen waxaana dambas noqday dhammaan deegaanadii ku yiilay halka al-shabaab waxa ay xilligaasi ay tuhunsanayeen dadka deegaanka oo ku jiray abaabul xooggan iyo dagaal ay kala hortegayaan kooxda al-shabaab ee ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka mudug shantii abriil allah u naxariistay waxaa geeriyooday brofesor ismaaciil maxamuud oo loo yaqaano hurre buuba oo ahaa siyaasi iyo aqooyahan xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya iyo somalilan wuxuuna ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga buuba wuxuu soo qabtay xilalka wasaare ku-xigeen wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda ee soomaaliya isagoona sidoo kale noqday wasiirkii maaliyadda ee ugu horreeyay ee somalilan yeelato markii ay dowladdii ka caanka dhacday buuba wuxuu ahaa siyaasi aqooyahan ah, caan ka ahaa geyga soomaalidu wuxuuna ku dhashay magaalada hargeysa shantii abriil koox ayaa xilli habeennimo ah degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxay ku dileen cabdi cubeyd oo ahaa muwaadin iyo imaam masaajid kooxaha hubaysan intaaysan wadaadkaasi dilin ka hor waxay ka dhaceen telefoon uu watay degmada kaaraan xilligaas waxay wajahaysay kooxaha loo yaqaano weerada kuwaas oo inta badan dhac iyo boob u geysan jiray dadka ku sugan kaaraan toddobadii abril deegaanka ah ari qaruuf oo hoostaga degmada ballanballe ee gobolka galgaduud waxaa lagu dilay shan ruux isku ahaa dadka iskuqoyska ee la dilay ayaa ahaa dhaqato deganaa deegaankaas maleeshii beeleed hubaysan ayaa la xaqiijiyay inay dileen markaana ay weerar ku qaadeen ragga dilka geystay ayaana aha durbadiiba waxa ay ka baxsadeen goobta ay falka ka geysteen balanballa iyo deegaanada hoosmaada dhacdooyin aan u rooreenna dhagaha shacabka ayaa sanadkan laga soo wariyey sideedii abriil maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ayaa dul toogashaa waxay ku xukuntay afar iyo toban oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab maxkamaddu xilligaas waxay baahisay magacyada xubnaha dembiyada kala duwan lagu soo oogay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab waxaana dhammaantood maxkamadda puntland ay sheegtay in xubnahaasi la toogtay sagaalkii abriil tiro hoobiyaalaha ayaa al-shabaab waxay ku garaaceen qaybo ka mida ah magaalada muqdisho waxayna ku hobteen qaybo ka mid a ah degmada warta nabadda ee gobolka banaadir hoobiyaasha ayaa ku dhacay guri uu degnaa wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar waxaana ku dhintay laba ruux oo ka mid yahay madaxa ilaalada guriga oo lagu magacaabi jiray axmed cabdulaahi muumin halkay ku dhaawacmeen mahad aadan barrow iyo muuse cade oo ka mid ahaa ilaalada guriga shan iyo tobankii abril ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka budbud ee gobolka galgudud dagaal saacado qaatay ayaa ka dhacay magaalada budbud xilli maalinimo ah kaas oo xilli habeenimaha laysku soo gaaray kadib ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka hoosgarabsanaya waxaa u suuro gashay in al-shabaab budbud oo istaraatiiji u ah gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan laga saaro kooxda al-shabaab afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa xilligaas warbaahinta u xaqiijiyey qabashada budbud oo ka mida ah meelaha ugu muhiimsan in si toos ah loola wareegay lix iyo tobankii abriil xubno ka mid a ah al-shabaab oo doonayay inay muqdisho qarax ka geysaan ayaa waxaa ku qarxay qaraxii ay wadeen qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay agaarka isbitaalka yardimeele degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxa ku qarxay xubno ka tirsan al-shabaab oo mootobayaajkooda xilligaas sida ay shaaciyeen booliiska soomaaliya qarax waxaa ku dhintay saddex ka mid ah xubnihii shabaabka ahaa oo doonayay inay qaraxaas muqdisho ay ka fuliyaan waxaana ku dhaawamay hal qof oo shacab ahaa sagaaliyo tobankii abriil koox bastoolado ku hubaysan ayaa xili maalin barqa ah ee xaafada joongale oo ka tirsan degmada yakshiid ee gobolka banaadir waxaay ku dileen gabar daayar ah allah u gabadha la dilay waxaa lagu magacaabi jiray naciimo cabdiraxmaan waxayna ay ka mid ahayd shaqaalaha xisbitalka madiina ee magaalada muqdisho xilliga naciimo la dilayay waxay ku wajahneyd goobteeda shaqada balse gurigeeda meelorow ayaa kooxdu ku weerartay waxayna ka togteen madaxa meydkeeda ayaana dadka deegaanku goobta ka qaadeen saddexdii mey haweeney ayaa laba carruur ay dhashay ku dishay magaalada qardho ee gobolka bari ubaax cabdi cismaan ayaa dishay laba caruur ah oo ay dhashay caruurtan ayaa ah lagu kal magacaabi jiray maajid maxamed cabdi oo ahaa hal jir iyo mayson maxamed cabdi oo jirtay hal bil iyo shan cisho ciidamada booliiska degmada qardho ee maamulka puntland ayaana gacanta ku soo dhigay habeeneyda dishay caruurta ayadoo dhashay sideedii mey ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa waxay sheegeen inay fashiliyeen shabakad ka tirsaneed al-shabaab kuwaas oo doonayay inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen jaakada ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo sidoo kale mooto bajaaj howlgalkaas ayayna sheegtay hay-adda nabad in lagu fashiliyey dadkii doonayay inay qarxiyaan beerta nabadda tobankii mey allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa saxaafi rugcadaa ah oo in muddahaba ka soo shaqaynayay warbaahinta ismaaciil sheekh khaliifa ayaa muddo la xanuunsanayay dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari uu watay oo muddo ay ka soo wareegatay waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa si loo soo dabiibo afartii diseembar ayaa ismaaciil la dhaawacay xilli uu marayay waddada makaal mukarama dhaawac daran oo qeybaha caloosha ka soo gaaray ayaana gaaray maalinkaas alla u naxariistay dhaawacaas ayuu ugu dambeyntii u geeriyooday siddeed iyo tobankii mey waxaa magaalada melbourne ee dalka austraaliya ku geeriyooday allah u naxariistee jenaraal cismaan maxamed jaale oo ka mid ahaa golihii sare ee dowladii kacaanka allah u marxuumka waxauu ka mid ahaa golihii kacaanka waxaana sidoo kale xeerar badan uu ka soo qabtay dowladii maxamed siyaad bare wasiirkii xanaanada xoolaha ayuu soo noqday sidoo kale mar wuxuu soo noqday duqii muqdisho geerida marxuum jaale waxay timid kadib markii muddo sanadaha uu ku xanuunsanayay gudaha dalka australia labaiyo labaatankii mey xafiiska xerlaaryaha guud ee qaranka ayaa sheegay inay soo xireen saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaas oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne qoraal xilligaasi soo baxay xafiiska xirlaalinta ayaa lagu sheegay in xafiiska uu ka duulayo waajibaadkiisa shaqo uu ku guulaystay in lasoo xiro saraakiishaan ka tirsan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan cansuuraha beriga kuwaas oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne labaiyo labaatankii mey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukno kala duwan waxay ku riday askartii ka dambeysay weerarkii isgeyska siinay ee magaalada muqdisho ka dhacay xilli fiidnimo ah taas oo hub culus laisku adeegsaday shacab badanna ay ku geeriyoodeen hanti badanna lagu waayay weerarkaas waxa uu dhacay kadib markii ciidamada ku sugan siinay ay isku dayeen inay joojiyaan gudoomiyaha degmada yakshiid salebaan maxamuud fargax waxayna taariikhdu ahayd toddobailabaatankii bishii febraayo ee sanadkan askarta la xukumay waxaa ka mid ahaa cabdiqaadir xasan cabdulla shaalare oo lagu xukumay dil toogasho taas oo loo haystay inuu qori dhashiikaha uu ku dilay lix ruux oo ay ka ahaayeen ilhaan cabdimajiid maki oo ahayd hooyo uur laba bilood leh cabdulaahi cabdi maxamuud oo ahaa darawal gaari ilyaas axmed nuur ayuub daa'uud xuseen iyadoo maxkamaddu xukunno kala duwan ay ku riday dhammaan cid kasta oo ku lug lahayd weerarkii siinaayi labaiyo labaatankii mey magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa lagu dilay sarkaal ciidan oo horey soo noqday taliya ku-xigeenkii ciidanka ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe kaasoo lagu magacaabi jiray xidigile xeele carabi xiiri ruxuumkaas ayaa u geeriyooday rasaas ay ku fureen maleeshiyaad ka amar qaata siyaasiyiinta diidan doorashada puntland xidigile xiiri ayaa xilligii uu falka dhacayay waxa uu ku sugnaa aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe lixii labaatankii mey xubna ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xilli waaberi ah waxay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen saldhigga ciidamada howlgalka ah afrika ee admis gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeelada hoose waxaa jiray khasaare xoogan oo ka dhashay weerarkaasi saldhiggaas waxaa ku sugnaa ciidamada admis gaar ahaan kuwa uganda al-shabaab xilligaas waxay sheegteen in in ka badan boqol askari oo yugandaha la dilay haase yeeshee maalmo kadib madaxweynaha uganda oo warbaahinta la hadlay buulamareer waxauu sheegay in lagu dilay konton iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada uganda waxaana madaxweynaha dalka uganda uu ku eedeeyay askartiisa qaarkood inay baxsadeen oo ay isdifaaci waayeen shantii juun dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shaacisay tirada askarta lagu dilay weerarkii masgawaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee weerarkaasi ay kaga dhinteen sagaal askari oo keliya balse al-shabaabka ay khasaare xoogan ay gaarsiiyeen wasiirka wuxa beeniyey gaadiidkii dagaalka iyo hubka oo al-shabaab ay baraha bulshada kusoo bandhigeen kuwaas oo sheegay inay ku qabsadeen dagaalkii masgawaa wuxuuna sheegay in dagaalkaas hal gaari oo keliya lagu gubay ciidamada dowladda soomaaliya sagaalkii juun qaraxyo xoogan ayaa lagu weeraray hotel beral beej oo dhaca xeebta liida ee magaalada muqdisho rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey albaabka hore ee laga galo hoteelka kadibna ilaa lix xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa gudaha u galay hotelka raggaas ayaa muddo ka dagaalamayay gudaha hoteelka iyadoo ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ay la dagaalameen saacado badan kadib dowladda soomaaliya waxay sheegtay in weerarkaasi ay soo afjartay war ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi al-shabaab ay ku dileen lix muwaadin oo soomaaliyeed oo halkaasi ay ku dileen halka toban kalena ay ku dhaawacmeen koob iyo tobankii juun sarkaal ka tirsan ciidamada nisa ayaa u geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu ku sugnaa magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose sarkaal dhintay waxaa lagu magacaabi jiray xasan cusmaan cali bitooni kaas oo la dhashay guddoomiyihii hore ee degmada marka maxamed cusmaan cali yariisow labaiyo tobankii juun magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo dhex ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed in ka badan toban ruux ayaa geeriyootay maalinkaasi kadib dagaal dhex ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed afar iyo tobankii juun ciidamada admis ayaa tirma daafiic ku garaacay deegaanka bariire iyadoona taasi ay sababtay dhimashadii dhaawac cali maxamed cumar cali bariire oo mar soo noqday gudoomiyaha deegaanka bariire ayaa xilligaas warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in qoyskiisa uu ku sugan gurigooda uu ku dhacay madaafiicda ay soo tuureen ciidamada admis isla markaana ay ku dhaawacmeen caruur uu dhalay iyo hooyadii dhashay carruurta oo ay ahayd xaaskiisa lix iyo tobankii juun maleeshiyaad hubaysan ayaa rasaas waxay ku fureen gaari dad shacaba ay saarnaayeen oo ka baxay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galgaduud kuna wajahnaa deegaanka xiindheere xilli uu marayay agagaarka deegaanka gadoon ee gobolka galgaduud rasaasta lagu furay gaarigaas waxaa ku geeriyooday halla u naxariistee nabadoon lagu magacaabi jiray cali sheekh cabdulli iyo gabadhiisa halka ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale toddobayo tobankii juun allah u naxariistay waxaa magaalada walaweyn lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellada hoose haashim maxamed xasan weerarka lagu dilay gudoomiyaha waxa uu dhacay xilli habeennimo ah waxaana geystay maliishaad hubeysan gudoomiyaha ayaa waddada loo galay xilli uu ku socdaalayay gaari uu watay xilligaas siddeed iyo tobankii juun madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyti digreeta ka soo baxday madaxtooyada hirshabeelle ayaa xilligaas lagu sheegay in xilka laga qaaday guddoomiye cali jeyti cali jeyti cismaan ayaa durbadiiba ku dhawaaqay maamul isaga u gaara ah oo madaxweyne ka yahay sida uu sheegay xilliga calijeete waxaa lagu xasuustay dagaalkii ka curtay bartamaha hiiraan kaas oo al-shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan bartamaha soomaaliya sagaaliyo tobankii juun waxaa la magacaabay taliyaha ciidanka xooga dalka waxaana loo magacaabay jenaraal ibraahim sheekh muxiudiin caddow waxaana uu xilkaas kala wareegay islamarkaana uu ka bedelay taliyihii ka horreeyey jenaraal udwaa yuusuf raage isla sagaaliyo tobankii juun waxaa sidoo kale sarreeye guud axmed aadan cali loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya qoraal ka soo baxay madaxtooyda ayaa lagu yiri madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxee wareegtada lagu magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta kuwaas oo durbadiiba xilka kala wareegay mas-uuliyiintii ka horreysay koob iyo labaatankii juun kooxda al-shabaab ayaa magaalada baardheer ee gobolka gedo waxay ku qaaday weerar ku bilowday qaraxyo kaas oo lagu ekeeyey xere lagu tababarayay ciidamada dib u xoreynta oo ku taala degmada baardheer ee gobolkaas ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xeradaas waxaana sidoo kale gudaha u galay xerada rag ka tirsan kooxda al-shabaab ciidamada dowladda ayaa sheegay inay war ka heleen xogta weerarka qaraxa ku bilowday taasoo ay sheegeen inay khasaaraha weerarka ka hortageen afariy labaatankii juun qarax ayaa ka dhacay waddada u dhexaysa degmooyinka beled xaawo iyo doolow ee gobolka gado al-shabaab oo qaraxaas u adeegsay miino dhulka lagu aasay waxaa ku dhintay hal qof saddex kalena way ku dhaawacmeen saddex iyo labaatankii juun saddex qarax oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka beriire oo hoostaga degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan oo ahaa miinan nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ku dhintay in ka badan shan ruux halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa koowaad waxa uu haleelay laba qof oo watay mootada lagoodlagooleeda ah ee loo yaqaano fekon balse dadkii doonayay inay u soo gurmadaan oo ku soo xoomay ayaa lala eegtay qarax kale waxaana taasi ay badisay khasaaraha dhimashada shan iyo labaatankii juun tiro hoobiyaalaha ayaa lagu weeraray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho war ay soo saareen ciidamada amniga ayaa xilligaasi lagu yidhi waxaa garoonka caalamiga ah ee aadan cadde kusoo dhacay dhowr xabo oo hoobiye ah ciidanka oo ka feejignaa ayaa ka howlgalay aaggii la rumaysnaa in laga soo turay waxayna gacanta kusoo dhigeen dhowr xaboo baalooto ah oo beeladii laga qarxinayay oo wata fiilooyinkooda dowladda soomaaliya ayaa xilligaasi gacanta kusoo dhigtay hubkii sidoo kalena sheegtay in markaas ay la wareegtay gurigii laga soo tuuray huubiyaasha qaybtii saddexaad barnaamijkii gaarka ah oo ku egeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee saaxiib beelwaanaag intaas eeeybtan qaybteeda xigta intaynu ku kulmayno haddii allah awood dileedmo waxaanad ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeli waxaad maqlayseen qaybtii saddexaad barnaamij gaara kaga hadlaynay qaramada midoobay hay-addeeda xuquuq insaanka waxa ay ugu yeertay guddiga madaxa bannaan ee baaritaanada arrimaha la xiriira dambiyada dagaal inay baaritaan ku sameeyaan arrimaha ku aadan suurtagalnimada in israel dad rayada oo falastiiniyiin oon waxba galabsan ay si olakaca u dishay ama si kas ah kooiy toban ruux ay sheegeen in lagu dilay khaza saacadii ugu dambeeyey kuwa oo aan ahayn dadka hubaysan ama dagaalyahanada ururka xamaas oo ahayn dad shacaba ah waxayna sheegeen intaas ay suuragal tahay inay tahay dambiye dagaal ciidamada israael ama xukuumadda israael waa inay si dhaba usoo cadaysaa sidoo kalena la shaqeysaa guddiga madax bannaan ee ka shaqeynaya inay keenaan warbixin la xiriirta eedaha ee eh, ku aadan in la geystay dembiye dagaal waa khasab inay helaan dhinacyada ay uga baahan yihiin jawaabaha si baaritaanada u noqdaan kuwa hufan oo laysku haleyn karo cadaaladda ayaa la horkeeni doonaa qof waliba oo mas qof walba oo mas-uul ka noqda ama mas-uuliyaddeeda iskale dhibaatada loo geysta dadka rayidka ah iyo in sidoo kale la carqaladeeyo lana jabiyo ahdiyada iyo shuruucda caalamiga ah ee qaramada midoobay uga degsan arrimaha ku aadan badqabka dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska sare ee hay-adda xuquuqinsaanka ee qaramada midoobay ee human rights watch waxaa lagu sheegay sidoo kale in loo baahan yahay in baaris dhaba laga sameeyo dhacdooyin kale oo sidaan oo kale a ah laga yaabo inay khaza iyo daanta galbeed ciidamada israel ka geysteen dad dadaryadana ay ku direen waxaase la yaaba in kaliya ay sheegayaan in koo iyo toban ruux la dilay oo ay baarayaan hay-adaha qaramada midoobay iyadoo ay xusid mudan tahay in dadka lagu dilo daanta galbeed iyo sidaas oo kale khazaba ay yihiin kumanaan kun oo ruux muddo ka badan laba bilood ay ciidamada yuhuuddu duqeynayaan khaza dadka dhintayna waxa ay markaa ka badan yihiin labaatan kun oo ruux waxaa dadka dhintay ay u badan yihiin caruur iyo haween xilli qaramada midoobay hay-adahooduna ay warbaahinta ay markaa ku marin habaabinayaan caalamka dadkuna u sheegayaan inay baarayaan koob iyo toban ruux oo rayid ah oo ciidamada yuhuuddu ay si markaa kasa u dileen waxaan xusid mudan in mar weliba si ula ulakaca oo aan kala soco lahayn ciidamada yahuuddu ay u duqeeyaan una baabiiyaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta kuwaas oo lagu dilo khaza iyo sidoo kale daanta galbeed duqeymahuna ma ahan kuwo kala joogsi leh oo saacad weliba waxaa markaa la duqeynaya ama daqiiqad weliba rayada oo ku nool koonfurta iyo waqooyiga khaza oo ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda oo duqeymo xoogan ka wada dhinaca kale dowladda griiga waxay sheegtay in markab e, dagaal ay u diri doonto e, markaa badda ka oo ka mid noqon doona maraakiibta la shaqeyn doonta ciidamada mareykanka ee badda iyo isbahaysigooda oo doonaya inay ka hortagaan khataraha kasoo cusboonaaday badda cas taasi oo ku aadan in markaa dagaalyahanada xuutiyiinta yemen ay markaa joojiyeen dhaqdhaqaaqii ee badda cas ee maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa israel taageera amaba la shaqeeyaba wasiirka wasaaradda difaaca ee griega nicos dandias ayaa ku dhawaaqay isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda in griigu ay markaa u diri doonaan maraakiib dagaal iyo sidoo kale markab dagaal oo weyn ka oo ka qayb qaadan doonaa ilaalinta sida ay sheegeen danaha saaxiibada griega oo ay mareykanka ula jeedaan markaasi waxaa sidoo kale jirta in maraakiib kale oo hor leh oo ay ku jiraan ilaa toban markab oo dalalka caalamka qaar gaar ahaan kuwa reer galbeedka ka socda inay ku biiri doonaan howlgalkan ay badda ka sameyn doonaan ciidamada mareykanka ee badda iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah oo iyagu ilaashanaya sida muuqata danahooda ee bariga dhexe iyo badda cas oo ay inta badan maraakiibtoodu isticmaalaan taa oo ay joojisay sidoo kalena ay dhowr mar bartilmaameysadeen dagaalyahanada xuutiyiinta waddanka yemen oo joojiyay dhaqdhaqaaqii ee badda cas taa oo markaa u muuqata mid khatar gelisay ee arrimaha ku aadan isu socodka ee ganacsiga ee wadamada shisheeye ee badda cas isticmaala maraakiibtoodana ay markaa maraan arintan waxaay xuutiyiinta yemen la xiriiriyeen joojinta maraakiibtaasi in xiisada ka aloosan bariga dhexe gaar ahaan falastiin dhibaatada ay ku hayaan yahuuddu ay markaas salka ku hayso in iyana ay markaa ugu argudayaan inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada dadka taageera yahuudda ee maraakiibtooda ay isticmaalaan badda yemen weli barnaamij kulka adegeysanaysaan keenan aad socotaan dhegeystayaal aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye ayuu caashaqu ka muqdeymarbaan sida mayraan muddo aamusaayo bisha mirig ka siiya mar baan sida maydhaan muddo aamusaayo isha mirig ka siiya mar waxaan idhahdaa siday tahay maxuradin ku kala tegey maqaasaarka ciida yamaali jiray mar waxaan idhahdaa siday tahay marcuurad il muuqayga la arka laakiin siaan qanahay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray ma furaan dhulkeeniyo ma naxaanka caashaqa ayan maanta ka hurow ayan maanta ka hurow maanta ka ogaanku igu بعيدا ninkilu isdhiidii muhashana iska bilo marbaan malaha beenka maryow xirnayn zayd maqan marbaan malaha biinta marxaladu ma furaan dhulkeeniyo marnaxaanka caashaqa ayan maanta ka horo masiga kuigu dhici ayan maanta ka horo masiga kuigu ayan maanta ka horo heestii maalmaha ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaanka xasan aadan samatan areeda heestan xaskale abwaan xasan ganey waxayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka eenan warbixino kale iyo hees kale ayna socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa duunida ka dhacay ifraax xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo bisha labiyo tobanaad sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo toban cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo ka mid ahaa suxufiyiintii ka cararay dagaaladii xilligaasi ka socday muqdisho kuwaasi oo ku noola magaalada hargeysa ayaa laga ceeriyey somalilan iyagoo u ambabaxay dalka jabuuti maanta oo kale sannaddii labadii kun iyo sideeddii ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi nuur xasan xuseen nuur caddi ayaa gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya xilli uu markaasi xoogaystay khilaafka u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii ugu yaraan toban ruux ayaa ku geeriyootay soddon kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii madaafiic ay wadaarsadeen dhinacyadii iska soo horjeeday madaafiicdaas ayaana ku dhacay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho goobaha madaafiicda ay ku dhaceen waxaa ku jirtay xarunta idaacadda v o d ee xamar maanta oo kale sanadii kun sideed boqol labayo toddobaatankii filis fog oo ahaa maalqabeen u dhashay dalka ingiriiska ayaa soo afjaray socdaal qaatay siddeetan maalmood oo uu ku marayay adduunka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lix afartankii dhulgariir xoogan oo ku dhuftay koonfurta dalka jabaan waxaa ku geeriyooday in ka badan kun siddeetan iyo lix ruux maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol kooiyo toddobaatankii midowgii suufiyeedka ayaa heshiis nabadeed la saxiixday jarmalkii koofureed maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii in ka badan soddon iyo sagaal ruux ayaa ku geeriyootay rabshado iyo iska hor imaadyo ka dhacay deegaano ka tirsan dalka kenya ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar ay ku cambaareynayaan go-aankii madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka donald trump uu magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimada yuhuudda guud waa iga xubintii maanta oo kale markaan aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waayahay waa mahadsan tahay waryaheena ifraa axmed xuseen oo la socodsiineysay xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhaca warbixinad kale barnamijka haddi wanaagrana maxkamadda cadaaladda ee midooda yurub ayaa waxa ay laashay eh, go-aan eh, horey xiriirka kubadda cagta ee qaarada yurub eh, uefa ay uga soo saareen arrimo ku aadan samaysanka tartan kale oo cusub oo la doonayo in lagu soo kordhiyay kubadda cagta ka oo loo yaqaano super league maxkamaddu waxay sheegtay in marnaba aysan awood u lahayn xiriirada kubadda cagta ee qaaradda yurub iyo uefa iyo kuwa kaleba inay markaa cunaqabateyn kusoo rogi karaan sidoo kalena ay ka saari karaan tartamada qaaradda yurub sidoo kalena ay adeegsan karaan sharciyadooda gaarka ah kooxihii markaa ka qayb galaa tartan cusub oo markaa la qaban karo amaba mid cusub oo laga sameyn kara qaaradda yurub real madrid iyo barcelona ayaa horey u sheegay inay iyagu markaa diyaar u yihiin mar kale inay ka qayb galaan tartanka cusub ee super league loo yaqaano oo isna mar kale arintiisu ay soo baxday sanadii waxaa tartanka diiday xiriirka kubadda cagta ee uefa ee qaaradda yurub oo ku tilmaamay mid waxba kama jiraana kooxdii ka qayb qaadatana laga saari doono tartamada qaaradda yurub ee champions leaga iyo uefa europe leaguaba madaxa eh, tartanka cusub ee super leaga c e o ninka ka ah ben richard waxa uu sheegay ama uu yiri mar uu markaa ka hadlayay go-aanka maxkamadda cadaaladda ee midooda yurub waa ay dhammaatay markaa iska haysadka ama go-aan gaarista koox gaar ah oo uefa ah kubadda cagtu waa firii kooxuhu waa firii xilligan wax weliba waa ay sameyn karaan waa ay ka qaybgeli karaan tartan weliba oo ay rabaan waxa ay markaa gaari karaan go-aanadooda gaarka ah sida ay rabaan ayayna u gaari karaan ayuu warbaahinta u sheegay bern richard oo isagu ah madaxa ee eh, tartankan cusub eh, xubnaha qabanqaabinaya ee suber ee eh, liiga loo yaqaano waxaa laleeyahay tartankan waxau noqon doonaa tartan kale oo cusub oo lagu soo kordhin doono tartamada ciyaaraha ee laga ciyaara qaaradda yurub eurubian super league ayaa layidhahdaa waxaa laleeyahay saddex qeyb ayaa markaa loo kala qeybin doonaa kooxaha ka qeybgalaya star gold iyo blue waxaay markaa ka qeybgeli doona ilaa afar iyo lixdan koox eh, saddexda qeyb waxay yeelan doonaan eh, koox markaa eh, ciyaarta oo soo dallacda ama promotion timaada ama heerka koowaad koox noqon karta relegation ayuu yeelan doonaa ama koox inay ka noqoto horyaalka qeybta ciyaareysa hadii ay natiijo fiican keysan weyso iyo koox ku guuleysan karta tartankan afar toban kulan ayaa la ciyaari doonaa sanad kasta toddoba kulan oo home ah oo koox walba gurigeeda ku ciyaari doonto iyo toddoba kulan oo markaa awey ah waxaa la dheelayaa laleeyahay bisha sebtembar ilaa abril inta udhexeysa lama oga siduu ku suurgeli karo tartankan sidaas oo kale waxaa jirta kooxo kale oo ka hadlay go-aanada ku aadan ee tartankan waxaa kamid ah kooxda manchester united ee ka ciyaarta horyaalka ingiriiska waxay sheegtay marnaba inaysan ka qaybgeli doonin tartankan ee loo yaqaano super league ama european super league sidaasoo kale bayer munigen ayaa raacday oo ina diiday tartankan inay ka qayb gasho kooxuhu ay ku kala qaybsameen go-aanadooda ku aadan tartankan real madrid iyo barcelona ayaa ilaahay haatan mar ku celiyay inay diyaar u yihiin tartankan ciyaaraan balse labadan koox ee horey ayay u diideen mar kalena ku celiyeen go-aanadooda waxaa la sugayaa kooxaha kale ee waaweyn ee ka dhisan qaaradda yurub go-aankooda iyo sidoo kale sida tartankan uu ku suurageli karo uu ku qabsoomi karo xilli khilaaf soo kala dhexgalay xubnaha midooda yurub ee xiriirada kubadda cagta ee uefa iyo sidoo kale xubnahan iyagu qabanqaabinaya tartan cusub oo hor leh oo ay doonayaan marka inay ka qabtaan markaasi qaaradda yurub markan waxad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaane maanta dowladda soomaaliya tacsiya u taalla waxaana lahaase allah u naxariista khadiijo maxamed diiriyo oo afar iyo sano ku soo jirta siyaasadda soomaaliya waxaana ka qayb gala janaasada meydkeeda oo jabuuti laga soo qaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo madaxda baarlamaanka iyo xildhibaano fara badan iyo dadweyne waxaana lagu aasay isbitaalka xoogga dalka marka waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee allow buddeeda u nuuri arya axmedow dowladda kaliya tacsidu u mataale bariga shabaabna tacsiyaa u taalaa la yidhi waxaana ka dhintayaa la yidhi horjoogayaal badan iyo amiirra yaryara iyo amiir kaloo weyn oo qandaadufaho kii dadka eber ka dhigay ah macallin ceymanaana la yidhaa guuto waxau lahaayaana la yidhi cidday rabta dishoo jeshan ceyman loogu magac diray waxuuna ahayaa la yidhi amiirka shabaab ugu qaalisanoo maraykanku toman malyanoo doolaray kor saareen kenya iyo soomaalidana lamadaba waa askaaxi jiraa la yidhi sababtoo ah kinyow ka soo jeeday soomaaliyana waa ka howlgeli jiraa la yidhi war cabdilow taxsida dawladda iyo soomaalida u taalla taxsi khawaarij ha dul saarine xaggeed ku arta ayagoo jinaasa dukanaya waar shabaabku dadka tukaday ku karbaashaan waaqlow waraadan hayna dadkay ku garbaashaane iyagu ma dukadaan warnami awqudu ilmii walaata aqudu amalii ma dheegne war nin odayoo yaabay inta arka iyagoo olowsitoo salaada lagu jiray dadkii ulaynaya wuxuu yidhi ma dukada jamaacada tukada jeedal ula taagan oo dukaanmaxeray baan arkoo baydka aan tegine tolow tiisiyaa lagu waxa wiilatanina waa yaabe tanina waa yaabe ma taasaad keenteen aan maqli jirin war amiirkan duqaynta lagu dilay magaciisa waxaa la yidhaahdaa khaliif daa'uud macala ayman waa afgarashada shabaab u yaqaaninaa la yidhi guutada uu hogaamiyena kenyaata ay u badan yihiinaa la yidhi wuxuuna haayaa la yidhi abaabulka iyo isku xirka dhan ninka shabaab u qaabilsan dhawarjab ayayna ku tahaa la yidhi dhimashadiisa wuxuuna ahaayaa la yidhi ninkii qorsheeye oo ka dambeeyey weerarkii kenya ee laami lagu qaaday xataa dad maraykankaha ku dhintay haddii maalmahan jubbooyinka iyo shabeellada hoose duqaynta ka dhacday amiiri ninkaasi weynyaha ku baxay kabtay maaragtina waa ka dhacday aryaa macluula war ma hayside ceeldheer iyo masegawaay iyo ruunirgood iyo caws weyne intaba waa lala wareega maalmaka kadibna waxaaba la rajayhahaa la yidhi hir shabeelle iyo galmudug inaan hal qof oo shabaaba lagu arki doonin meelaha laga baadi baadigoobaana waxay naqa doonaanaa la yidhi jubbaland iyo koonfur galbeed yaa arkay raadkood miyaana leeyahay hadda nimay ku hertaa howlahe haysaacabdilow madaxweyne xasan sheekh markaas mabaydhow dega warya taasiyeedee ka shakiisinta madawiinagu mar hor ba sheegay war madow wax ka tari maysa amaa dagaalamaysiin war aaw ah, lafta garan ulahaayinkii koonfur galbeed sanadii shanaad oo sanad guuridiisu sugobadaayaahan ah, huskii usudhikii walyaabi <laughs> niman hafnadaaska haysini waliba ereene maanta maalintaa waa madaga waa duubayna maamuul aw malaageeng yeereng niman mu'aarad oo hafnadiiseedu waa in hamar may ka dhah lahaayeen iyoona dhamaatay madamining haada doonto malaag beeneed yereg <laughs> war xafladda lafta garan dadkii daawada waxay dhaheen qarashka ku baxa wax la qiimay kara ma ahayn sababtoo ah, goobta xataa muuqaalkeedu soomaaliya u maakayn dalka iyo dibaddana dadaa laysaga keenayaa la yidhi waxa gabar madax qaawan isruxaayana waa la yaabay odaga laftirkiisoo qiiroodana waa dhex boodayaa la yidhi hadda duruufta koonfur galbeed ka jirta iyo xaflada lafta garan iskuma qurxanayn guda wariya adiyoonay walaaykilmid ah, lafta garan manfidhiya weliba eray lankii huraahuro hubugdaa asalooy armadeeyo war ma haysida cabduqaadir nuur xuseen maax inkkanagdoyinkkanagdoy warkaas waa lagu naqnaqahe guddoomiyihii akadeemiyada fanka iyo suugaanta ee hor koonfur galbeed inya isugu tageen xilka ka qaadeen waa garramay bannaankowna soo dhigay ahey weligiina ari jirteen lankii lankodhiisi mal iskugu tagay yaa isugu tagay aryamadeeyow eeddaad leedahay qof qaraysa ma leh warkayga dhex geline maax wuxuu yidhi xildhibaanada bee heshayda beesha xilka iga qaadday hee ka mayara xildhibaanadoode wixii igu dhaqeed ha lagu dhaqo ilaa saansaanaa lagu gudaahay xilkaygana intay gooru goortaa ha laysoo celiso warmaax waxaa kalou yidhi hadda ka hor lixdeemeeyadii markii la soo qaado qorista afka soomaaliga waxaa rag soo jeediyey fartu inay noqoto laatiin soomaaliduna berigaas waxay aaminsaneed farta laatiinka hadii la qaato gaalnimo inay tahay kadibna raggii qoraalka talada wasaaradda waxbarashada u soo gudbiye wasaaraddu qoraalkoodii inta faylgelisay qaanad ku xirtay waxaana la soo saara toban iyo sano kadib marka afka soomaaliga la qorayey farti la qaata ayayna aheedoo taladoodii waa la qaatay aniguna waxaan soo jeediyey waxay ahayd aragti wasaaradda cadaaladda iyo dastuurkaana la wadaagay laakiin saacada kadib ayay ku faafiyeen facebooka marka wasaaradda cadaaladda hadday sidaa u dhaqmayso ummaddii kale xaggay joogtaa godgiyaanangodolarikdiyaasonamooshiidii wasiirka cadaaladda mu koonfur galbeed buu ka soo jeedaa waryawaaqlood walintonmooshididadkadilmaraflow war madow maax waxaa kalou yidhi qaylaa yeertaa la yidhi xaggay ka yeertaa la yidhi masaajidkiyaa la yidhi xaggee loo cararayaa markaas haddii wasaaradda cadaaladda khayladda ka yeerta nawar wallaweynay maaxanaa sheegaysaan mumuaadin buu ahaa warkalmaanay war mahaysiina madaxweynaha sc qaatuma mudana fardhiye aarmiyus casilay hayahee muddo korortimo wasaguna bilaabay war kalmaanay war ma sugtiin dhammaan wuxuu iskugu yareesimida sc aryaa run sheeg mise sii garaaday leedahe war garaadi isim ugaas iyo suldaan waa isku mideen eh. dhammaan madaxdii dhaqanka uu iskugu yeedhay waxaana laga tashanayaa siyaasada puntland iyo xulista xildhibaanada sida laga yeelayo waaraysiisii hadday puntland xildhibaanna u xulayso maxay somalilan ku diideen war gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ee s ah eh. meel kastay lugtulugluu jirin waa muhiim s c na soomaali oo dhan inay wax la qaybsatay mudan tahay maamul kastan inay kamid ahaatan wax u diidaya ma jiraan waar dee waa ku qabsoo ku qadimaysa xildhibaanadaadu meel kasta waa kuwa jooge ssc ku dabadhiga waar iminka goojacadema sidaasaa lagu daayey war kalmaanay war mahaysiina gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay xal u keento sidii loo maarayn lahaa biyaha wadooyinka fadhiista naw war soo magaalada isagu maaha war maayeerka magaalada eeyaa laakiin walaagu ismaareey waayo ka farabadada ino walla kale gobada ma ahayne war muqdisho inay wadooyin fiican yeelato oo meelo biyaha maran ay yeelato maamulka war keliya wax kama qaban karo waxayna u baahan tahay qorshe ballaaran oo dowladeed ilan wada jirbay laba gacmood wax ku qaaban karaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hoo wax kasta oon wanaagsanayn laguma waro weligood wax kasta oon wanaagsanayn laguma waro weligood war siyaasad iyo tacsi iyo dagaal aad ku mashquulsheenoo gabdhaha ammaantoodii waa ilowdeene anigaas hadda la laabkacsanaya dhegaysta lahashada kalgacaalkan leedi waayey baan maqli jiray warwaaqlow leydhiisibaan lalileayaaye maynka dara wayti aryaadaha waxaa kaloo la yiri laqanyada jacaylkiyo lurta caasha kuluulaa ruuxaadu lahaatayo kugulaaday ba'ana war cabdullo waxaad ka tagtay lab haween ku taagsaday kulli xaajo dumar yidhi legday oo ku jiifo ka libdoonay ba'ana war isimdhan weliba ku tabteena eh? ladanow miyaan la'aanta anigu ledayaa hurdada war waxa kaloon ilaawi gaadhnay landaaqa geeluba lebigii jarka u dhow la laacis leeyahay soolooli dhaco war dad falanaatiin warna laydinma sheegi karo ammaan dumar waxba kama taqaanaane aan idiin sheegayna dhegaysta hadday inami qurux leedihiiyo qaymo lagu doorto qaalmo dhalay haddii laga baxshiyo qoriga maadhiina ama qorday loo guursadiyo qolo gayaan fiican iyadoon qalqaaliyo ahayn mala qiyaaskayga tilmaamahaas inaad qaadataan kuu qirsoonahay qadda faraha qaybaha jirkaiyo qowdhadiiyo xaadda roob la moodiyey milgaad qaas u leedahay sunnayaasha qoran iyo haddii midab la qeexaayo adiga qundhaco soo baxdiyo qamar sidiisiiya weeye quruxdii malaha yuusuf baad qayb ka wadataaye qotonkiyo lixaadkiiyo ilkaha qalalaxnuuraaya qunyar socodka laafyaha markaad qabatay foolkaaga sida ka aha qamar soo baxaa nuuri qaabilaye ha yeeshee qofnimo loo dhashaa waa mid qaaliyahe sifa aan qaldaannimo lahayn qaadir kugu beegye maahid dhirir qatootiya madow caata qaab darane mana ihid qumbaro gaaban iyo coonqa jaafilehe waa qiyaasta jooggii la rabay qaabkanaa tahay qaada kiimika oo wejiga lagu qurxooneeyo qasqaskiyo diyaanaha adaan qooshan weligaae Eh. qownaan ma socotida xariirqii malaa tahay eh. qarofali dhar oogada qarshaad qaadataa abide eh. qaadirkii ku umaa xarraga saami kuu qoraye wax ceeboo lagu qarinayaa kuma quseeyaane adigan qalloociyo u bixin qaab qaabdarriyo maage qumayadu indhaha kama duwan qaabkanaa tahaye qallal suuxdima iyo ilaah qabatin kaa war aan kugu qarsaayoon ahayn qayle iyo naado qumba midabkii leeyay xantaan qabaha sii dayne qurba joog hadduu yahay nin waa qaa'in xoolalehe qandil iyo tukaan raashin iyo qolo bagaash leeya qurxun mooto qayliya huruuf uun dad qalatoobay jid qartab iyo liif kugu qotama qodgo iyo laabo qas waxaan ahayn reer magaal kuma qaraabtaane qalbi adiga kuu nugul anaa kuugu qayshadaye qurdub inaan u xiirto dadnimo quusaan kala gaarno iyo qodoba maangala inaad qalinka ii saarto labadaa qorshood waxaan ahayn ima qaboojaane allow yaa sidii qoonnihii ama qardhaasooyin qoorta iiga kaalula anaad qaali ii tahay sidii qadow ka baxay laankoro qayb casiyo fiidleh oo bahal qaniiniyo shimbira quuta laga dhowray ama qayrab cowl oo hurdada qunuga soo booday ayaad qoor masleeyay hablaha qiimo dheer tahay qurayshtii iyo haddaan qarabta qiimeeyey adduunyada qofaan kugu shabaho maarag qalanjooye afrikaanku qoondiyo intuu qayb u helay oo dhan qursi uma hambaynoo adaa qaatay keligaae dacdi aan ku egaa indhaha qiid ka soo baxay qandhana waa ahaydaa sidan qaba cagaarshoobe qarqaryada waxaan ka huwadaa jaakad qira weyne xilliyada qaboobaha naftan qarash ku beelaah qufac riiraxyaa iyo xumada qaasaha jiree qanjiradu dukaan iyo qacday weli ahaayaane adduunyada qof ii dagan haddii qabarkii lay keeno wiilkiiyo cidduu yahay anoon eegin qoladiisa qudhaydon eh. ku furo iyo haddaan qarash awoodaayo eh. ama aan wax uun qaban karaa lama qisaaseene eh. anna qaabadaasaan ohoolay qulqulateeye dartaa inaan qurgoo oo hadhow kugu raacdo naftaydana ilaah kuu qabsado waa qarracan weyne khasaaruhu intuu naga fog yahay qoys aan wada taagno qulubtana isiiyaan rag kale qaaca kuu shidaan warni horta baali ata gabartidasa faydhaan amaanti laakiin reer mudug wili jogormaka tabaayana barignama inka dartii jaceelba la sheegay waan bislo waxaan kaloo maqli jiray nebi yuusuf quruxdii qaadirkeennu dugsiyaal adna qayb ka wadataayo qayrkaa ku dhaaftee aryadhaha waxaa kaloo la yidhi qorraxdoo aroortii qaybisay fallaara ama qaansa roobaad daruur midaab ku qarisay war hanugu baroor darsannin ammaan horoo koobiyana hanala doonannine waxaan dhihi lahaa qalanjo qaaliyaha tahay quuruxdiiyo xishoodkana qofba kulama qaybsane adaa qaatay keliga arya waxaa kaloo la yidhi adna qalanjaluule haddii lagu qalqaaliyo oo qudba lagugu soo xiro wada qaylahiira lama rabo bilaan suuradiya maanan antiga leyin waana qalanja qalanjikan nagu hayaan qalanji maroodiga dhidiga abaan ah la araaye may soomaalidase walkaeyin maroodi suurudlaha waarmadayow maad fahmine waa qalanja yaablo quruxiyo ilaahba u dhaameey sameeyey war ilaahay wuxuu sheegay bini'aadamka suuradda ugu qorxon inuu ka sameeyey marka waxaan la yaabaa abwaanada soomaaliyeed qalanjo oo maroodida dhidiga ah iyo geel iyo farde iyo xoole ayay ku ammaanayaan gabdhihii war mas iyoonay abeesahaano ka ammaanayaanna aragni war inta alla abuura bini'aadamkaa ah ugu qayr badanayaan loo gefin war ninka ragga ah oo afariyo tobnaadka ah oo xudugtu laba tiriyo fardabixiska oo geel amahadaha oo cirkayeerka marka la tilmaamayo waxaa qasaba in lagu shabaho goodka iyo libaaxa booda iyo shabeel maalka geedaha ka dusa <laughs> ini libaaxsan ka taatu walaasan latiin saasa xubintii kalamana ad maqlayseen guud ahaan anigta dhegeystayaal barnamijka kulankaod kala socoteen k nn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku luuqeyso fanaanada haboon cabdulaahi faarax heestii ila heshii intaan barnaamijka lami ku kulmi doono nabadgelyo tana ilaa heshee hadal macaanow hana wanaago hana wanaago hadal macaanow hana wanaago hana wanaago ilaa heshee oo ilaa heshee hadalki duulan khadar habeeline ha hiigsan maanta wixii horeete dana ilaah hesheey caadtaaniyo dana ilaah hesheey hadal macaano hana wanaago hana wanaago hadal macaano hana wanaago hana wanaago ilaah hesheey oo ilaah hesheey hadal macaano hanawanaago ilaa heshe oo ilaa heshe